بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد عاوى بش تهي تضبي طبعا بش محرم سنرنا أي تهي كني أفر بغلي صدني كود هجرية مسجد رؤوف يكوية لحاقة الدبتة عن كب الله بدوننا kitaabka ama manduumada la yidhaahdo manduumatu fi alakhlaaqi walaadaab liabi isxaaq ibrahim ibni mascuud alalbiri alandalusi raximah llahu tacaala manduumaduna waxay ka hadlaysaa fadliga uu leeyahay cilmiga waxay kaloo ka hadlaysaa xumaanta ay leedahay jahliga sheekhuna wuxuu isdhinac dhigi doonaa qofka cilmiga le sharafka uu leeyahay iyo qofka jaahilka dulliga uu ku jiro manduumadana culimmada muslimiintu aad bay u jeclaadeen waxayna jecel yihiin in la xifdiyo waxaanu akrin doonaa labaatan bayd baan akrin doonaa ma badinayno waana bilaabi doonaa arday kastana waxaa laga rabaa inuu soo xifdiyo cilmigu sideeda waxa weeyaan inta la xifdiye ayuu qofku leeyahay wixii aada adigu xifdisay baa kuu sugnaanayo laakiin waxay culimmada ohan jireen maa xufida qarra wamaa kutiba farra shayga la xifdiyeyna wuu joogayaa waa sugnaanayaa shayga la kitaabo lagu qortayna wuu tegayaa wuu cararayaa kayfiyadaan u akrinayna waxa weeyaan anigu hal bayd baan akrinayaa idinkuna waad ka daba akrinaysaa si aad u xifdisaan labaatan bayd ayaan akrin doonaa بسم الله الرحمن الرحيم منظومة في الأخلاق والآداب لأبي إسحاق إبراهيم بن مسعود الإلبيري الأندلسي يحق فيها ولده على طلب العلم sheekhu wuxuu manduumadan ugu talagalay wiilkiisii isagoo ku boorinaya inuu cilmiga dalbo yaxaqu fiiha waladahu wiilkiisu wuxuu ku boorinayay calaa talabi alcilmi cilmiga inuu dalbo wala camala wlcamalu bih wاlcamalu bih iyo inuu ku camal falo يحث فيها ولده على طلب العلم والعمل به والتخلق بالأخلاق الكريمة أخلاق وناكسن إن كسفوه أي العلم هدوثا أخلاق لسعني علم من غنيه قال رحمه الله تعالى تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا ساحي أنت أريد أنت ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحيب عرسا ذات خدر فبت طلاقها الأكياس بتا فبت طلاقها الأجياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهتا بها حتى إذا مت انتبهتا فكم داء أنت مخضوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حدك إن عقلت إلى ما فيه حقك إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت فيه كالدجال ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نافعه ما دون سعيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت سعيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العذب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصان خفيف الحام يوجد حيث كنت عليه لصان خفيف الحام يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به كفا كذبت وينقص إن به كفا شددتا فلو قد ذوقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واشتهتا لآثرت التعلم واشتهتا ولم يشغلك عنه ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا الدنيا بزخرفها فتنتا ولا الدنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهاك عنه أنيق رودين ولا سدر بزينتها كلفتا ولا سدر بزينتها كلفتا فغورت الروح أرواح المعاني وليس بآن طعمت ولا شربتا معاني وليس بآن طعمت ولا شهدت وواقبه وخذ بالجيد فيه فإن أعطاكهم الله انتفعتا خذ بالجيد فيه فإن أعطاكه الله انتفعتا وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمتا وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت بتوبيخ علمت فهل عملت فرأت العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وليس بها أن يقال لقد رأسا بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى تفد فؤادك الأيام فتى وتنتك جسمك الساعات نعتا تفت waxaa burburinayo fu-aadaka qalbigaaga alayaamu maalmaha isdabamarayo fatan burburin bay burburinayaan watanxitu waxaa qoraya jismaka jirkaaga waxaa qoraya alsaacaatu saacadaha isdabamaraya naxsan qoritaan bay qorayaan wayadcuuka waxaa kuu yeeraya almanuunu geeri baa kuu yeerayso ducaa'a sidqin tidqiin yeerisdab bay kuu yeeraysaa oo maxay leedahay alaa yaa saaxi ay alaa yaa saaxibii waxaa la yidhaahdaa tarkiin baa la yidhaahdaa oo waxaa weeye yaa saaxibii oo la gooyey weeye calaa yaa saaxi saaxibkeeyow geeridu waxay ku leedahay anta adigan uriidu ku doonayaa anta adigan baan ku doonayaa sheekhu wuxuu ka warramay maalmaha dhammaanaya iyo saacadaha dhammaanaya dhibaataday qofku ku samaynayaan qalbigaaga waxaa burburinaya ayaamaha isdhaafaya sabti baa timid jimca la gaaray isbuucii waa dhammaaday saacad baa timid saacad kaley garabsatay maalinkii waa dhamaatay cimrigaaga muxuu ka kooban yahay saacadey isku tegay oo maalin noqday maalmo isku tegay oo usbuuc noqday usbuuc isku tegay oo bil noqday bilo isku tegay oo sanad noqday sidaad u joogtay ayaa waxaad aragtay maalinka dambe adoo lixdan sano jiro meelay ay kugu dhaaftay saacadahan iyo maalmahan ma taqaanin waxaad aragtay garkii gaduudnaa madoobaa oo caddaaday dhimihii madoobaa oo caddaaday jirhkii qornaa oo maxaahayse toosnaa oo inta qormay ay maalmuhu iyo saacaduhu intay isugu tageen meel walbaba sidii haweenay yar oo la guursaday ninkii ragga ah naasaa ka soo dhacayo jirhkii baa jilcaya khalaas sidaas maxaa kuu galay maalmihii ayaamihiis isdaba socday adu waa ku farxaysay maanta waa dhammaatay baa tidhi laakiin jirkaagay wax ku reebeen intaa waxaa dheer geeridaa kuu yeerayso ducaaa sidqin bay ku yeeri weliba geeris dhaba maalin walba janaasaa lasii wadaa waa rag geeriday u yeerjawi sida raggaa loogu yeeray kuugu yeeray adiguna maalinka dambe marka dambey kuu timaado waxay ku leedahay saaxiibkayo maanta adiga mooye qof kale ma rabo dariskayga u tag horaan u maray odigii soo duugay deriskaaga hawaaya ninkii kalean saaxiibkeen u tagto odigii soo duugay saaxiibkaa waxaad ogaataa nin kastoo naga mida naga mida guri laga guuruursadan yahay dadkii aad taqaanay tiri maxaa ka jooga kuwaad isa soo korteen kuwaad saaxiibada ahaydeen kuwaad qaraabada ahaydeen maxaa ka baaqiya guri laga guuraa degan tahay marka say uga guureen baad uga guuraysa maxaa keliyaad ku badbaadi kartaa inaad ilaahay diintiisa barato ood ku camalfasho oo dadka ugu yeerto kuna sabarto taacada ilaah si kale ku badbaadin karta jirto marka sheikhu wuxuu manduumadiisa ku bilaabay inuu akhirana xasuusiyo qalbigaaga oo xusuusta badnaa ee fahmiga badnaa markuu toddobaatan sano gaaro waxba ma garan karo hadda dad waxaa jira ilmahay iyagu dhaleen kale garanaynin ilaa hooyada dhashay uu sheego markaasuu yidhi abkowgaygiiyow aniga waxaa i dhalay wiilkaagii maxamuud ahaa oo curadkaaga ahaa wiilkiisiyaan ah haddaan ku gartuulay alana fahimtuka anta min eh, waladi eh, maxamuud inaad tahay maxaa odayga saa u galay maalmihii ayaanu isu tegey marka waa inaad ka dedegtaa tafutu fu'aadaka alayaamu fattaa qalbigaaga waxa burburinaya niyahow maalmaha isdhaafaya burburin bay burburinayaan watanbitu jismaka jidkaaga waxa qorayo asaacaatu naxtan saacadihii baa qoritaan bay qorayaan watadcuuka almanuunu waxaa kuu yeeraysa geeri malakulmawd baa kuu yeerayo ducaaa sidqin yeelis dhab ah buu kuu yeeraya oo muxuu ku leeyahay alaa yaa saaxib ay yaa saaxibii saaxibkayow anta uriidu anta adiga un baan ku doonaya qof kale ma rabo adiga marka xaalkaaga muxuu yahay nin geeridaa u diyaargaroobay miyaa tahay sheikhu wuxuu leeyahay maya waxaan ku arkaa inaad aroos iyo muxe iyo adduunye jacayl inaad ku mashquulsan tahay qaraaka waxaan ku arkayaa tuxibu inaad jeceshahay cirsan aroos inaad jeceshahay daata khidrin gabar qolqol ku jirta xidrigu waa waa sisirka daaha wey carabtu waxay yeeli jireen gabadha markay afar iyo toban gaarto oo ugu horreeya uu ka soo boodo guriga qol ka midaa ah lagu xarayn jiray daah baa loo soo ridi jiray makhabiyaa la yidhaahdaa tukhabii fi lqurfa wax arkaya male xataa raashinka daaha looga hoos dhiibaya halkaasay ku jiraysaa ku cayilaysaa way bislaanaysaa aragti maxaa ugu horreeya ninka lagu daray khalaas gabadha noocaasa marka gabadh la jecel yahay wey waxay shabbahaysaa xuralcayntii waa xuralcaynta adduunyada wey inay xuralcaynta insi iyo jinni wax arkaya malabeel bay ku cadhaysan tahay zawjkeeda in baa ilahay u diyaariyey tanna waa la karaameeyey xoogaa meel baa lagu xareeyey ninkaada unbay arkaysaa markii ninkeeda usoo baxdo cid kale ilan mataqaane dad bay leedahay ay ku degaysaa jacayl iyo maxabbay u gabadha noocaasi marka way jeclaayeen carabtu sheekhu marku wuxuu leeyahay araaka waxaan ku arkayaa tuxibu cirsan inaad aroosato daata sidrin gabar makabiyahoo qolqol ku dhex jirta arooskeeda inaad jeceshahay abadta alaaqahaa abadta waxaa gooyey alaaqahaa furiinkeediina alakyaasu raggii caqliga badnaa badtan goon bay gooyey raggii caqliga lahaa gabadha aad ku mamantahay jeceshahayd ku waalan tahay iyadu waxayba gooyeen furitaan aan soo noqosho lahayn falaaq baain ah oo go-an aan soo noqosho lahayn bay gooyeen gabadhaas tee weeyaan marka sheekhu wuxuu ka wadaa adduunyada wey rajulu min asalafi kaana yaciishu min baadiyati alciraaq buu ku noolaa ninkaasi waxa uu soo galay magaalada ciraaq oo ah daaru lkhilaafa oo gabdhaho iyo maalka iyo yaallaan nin zaahidana waa ahaa habeenkii buu riyooday marka habeenkii ugu horreeyey riyeega imaam ibnu qudaama ayaa ayaa ku qora maaragtay kutubtiisa mid ka mid gabadhii wuxuu ninkii habeenkii markuu riyooday ayuu wuxuu ku riyooday haweenay da-ah oo wejigeedu duqoobay oo duqnimo dhaafay oo aan wejigeeda la fiirin karin wejigii baa soo dhacdhacay waa yeelnima darteed waxay ku labisan tahay wax kastoo laisku qurxiyo dahab oo dhan baa saaran cambuurka ay wadatoo dhanba dahab baa biyihiisii la geliyey ziino oo dhan baa saaran habartaa waayeelkaa waxaa gadaasheeda soo socda rag nooc walba leh oday leh dhallinyaro leh mid dhexdhexaad leh kulligoodna waa niikinayaa nin kasta habartaasuu rabaa inuu guursado maxay ujeedaan iyagu marka dahab sheedaan iyo waxaadaanay ku raranta markay isoo agmartaan ku idhi way xakiman anti xoog baa kugu dhacay wejigeedina waa arkay waxa saarano dahabana waa arkay iyo adduunyaa danka kasoo daba niikinayana waa arkay iyadan way niikinaysaayo nin waliba wuxuu rabaa inuu ka daba yimaado maxaad ahayd markaasay tiri ana dunya aniga addunyana oo kuwan maxay yihiin ku daba socda nin kasta inuu guursado rabaabay mid iyaga ka midana wuxuu og yahay ninkii i guursada waa dilaabaysa kaatilaan ahay bay ti nin alla ninkii i guursada habeenku i guursadu soo xarooda waa qowda caalamka haddana iyagoo wada og bay wuxuu rabaa mid kastaba inuu aroostaan oo wejigaaga wejigaagaba ujeedamaya uma jeedi karo wejigeeda wejigeeda wax fiirin kara male wax ilaahay abuurtay oo saa u fiirin kara male waa habar boqol iyo sideetan jira wey amaad fiirin karta habar noocaas wejigeeda wax fiirin kara male wejigayga uma jeedaan bu yii dahabkaan isaaran bay ujeedaan nin kastana wuxuu rabaa inuu guursado ula la yaabay marka maxaan kaaga badbaadi karaa bu inaan kaa badbaadaan rabaay eh. maxaan kaaga badbaadi kara ma doonaysaat inaan iga badbaado nacam haddaad rabta inaad iga badbaado dirhamka nacbaysi dirhamka shilinka bay iska dhaada shilinka nac nin shilin nin shilin raadinaya abartan buu aroosi doonaa marka dambe habeenka dambe sac way hawracaysaa dirhamka naabig markaad lacagta nacdo oo lacag banaanka aad ka marto aniga waad iga badbaadaysa intaas lacag raadinaysa aniga adiga waysaynaa marka haweenaydan ay fureen raggii akhyaarta ahaa oo cibaadada badnaa waa dunyadii wey cali ibn abi aalib baa wuxuu odhan jiray yaa dunya guri gayri allaftuka bisalaatin aniga nimaan ahayn qur li ayri ayrkay kedi nimaan aniga ahayn oo caqli aan lahayn ninkaa kedi aniga soo maaha allaqtuka saddex baan kugu furay budan zaahid buu ahaa radia allahu canhu marka iska ilaali araaka tuxibu cirsan daaka khidrin waxaan ku arkayaa inaad jeceshahay inaad aroosato gabar makabiyo oo qolqol ku jirta fabata alaaqaha alafyaasu bataa faraaqeediina waxaa gooyey oo u dhamaystiray furiin dhammaystira alafyaasu raggi caqliga badnaa badtan goombay gooyeen tanaamu dahra zamanka oo dhan baad jiifaysaa dahrigu waa zamanka wey wakti kasta waad jiifaysaa wayxakaa hoggaage fii qitiiqin biha adigoo weliba quurinaayo hurjadaa ku quurinaayo xataa idaa mutta ilaa aada ka dhimato intabahta markaasaad soo baraarugaysaa markii aad dhimato ayaad soo baraarugi doontaabi amaa adduunyada soo maaha hurdaad ku dhamaysay salaad subax marka la adimo waa hurdayaa salaad cisha markii la adimaya waa hurdayaa cimrigiis hurduu ku dhameeyey warmuu baraarugaa marka qabriga markii la geeyo ee man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuka la yidhahdo markaasuu leeyahay laa adri walaa acrif walaa acmal kuntu naa'iman waxba kugu tari mayso hurdo marka ceeb waxaa ah salaad subax markaad tukato inaad seexato waa waktiga cibaadada wey qur-aankaa la xifdiyaa sunnadaa la xifdiyaa cadowgaa la weeraraa aroorta waaga markuu bariyo waalcaadiyaati qabxan faalmuuriyaati qadxan faalmugiiraati subxa aa way ayuu rasuulka weerari jiray innaa idaa nazalnaa bisaaxati qawmin fasaaa sabaaxu lmundiriin qoomka aan soo duldegno aroorta hore qoomkaa subaxooda waa xumaaday hadday jihaadku uu dhaafo salaada subax kadib bacda duhur buu weerari jiray marka duhur uu tukado oo dabeesha nasriga ay timaado markaasuu ku dhufan jiray marka hurdada iska ilaali hurdo wax ka xun ma leh cimrigaabay kula qaybsanaysaa inta aad jiifto caabidna ma tihid dan adduunyana ma qabsanayso kaafir baa tahay salafku ridwaan ullaahi calayhi hurdada waxaa kaga filnaan jiray afar saacadood gaalaa hadda waxay noo samaysan ilaa waxay yidhaahdeen ninkaan sideed saacadood jiifin maalinka afar iyo labaatan saac waa kadib wey iyagaa gaalo ah oo hurdo iyo cunto inta ka badatay jiifa bal salafku ridwaan llahi calayhim habeenkii ma seexan jirin kaanuu yaquumuuna allayla habeenkii way qumi jireen qiyaam bay ku jiri jireen duhurka intaan la gaarin bay khayluusan jireen bas cishaha markii la gaarana xoogaa horay u seexan jireen ay u kacaan marka hurdada badan iska ilaali tanaamu dahra wayxaka fii qitiiqin zamanka oo dhan baad diifaysaa fii qitiiqin weliba adoo quurinayo biha hurdadaa ku quurinayo xataa idaa midta intabahta markaad dhimataad soo baraarugi doontaa fakam daa imisaad daa arrinkaasi anta adigu maqtuucun aad ku kasoon tahay wa xataa ilaa wa xataa goormaabaad wa xataa ilaa mataa goormaa laa tarcawi aadan ka haraynin canhaa hurdadaas iyo gabadha aad raadinayso wa xataa goorma goormaadan ka haraynin goormaadan ka joogsanaynin ma iska wadaysaa imisaad ku kadsoontay makadadaau baad ku jiraysaa ha kadsoomin waktigaaga ka faaidayso cilmiga alab oo diinta ilaahay ma barashadeeda ku dadaal kadibna ku camalfal fakam daa anta maqtuucun waxataa mataa laa tarcawi canha waxataa imisaad kadsoon tahay mataa laa tarcawi canha imisaadan xaggeeda goorma aadan ka hareerin waa xagtaa abaa bakrin dacawtuka laa uajabta ilaa maa fiihi xaduka lain caqalta abaa bakrin yaa abaa bakrin abaa bakaraw waa wiilkiisi wey dacawtuka waan kuu yeedhay low ajabta haddaad ajiibi lahayd fiican baan kuugu yeedhay haddaad iga ajiibi lahayd ilaa maa fiihi shay xaggiisaan kuugu yeedhay xaduka nasiib weyn aad ka helayso in caqalta haddaad caqli leedahay shay nasiib weyn aad ka helayso ayaan kuugu yeeray haddii aad caqli leedahayo ilaa cilmin cilmi baan kuugu yeeray takuunu aada ahaanayso bihi cilmigaa sababtiisa imaaman hogaamiyaad ahaan salaadaad tujin jihaadkaad hogaamin miis iyo kursi baa lagu dhigi adigaa hogaamiya imaaman baad ahaan hogaamiyaad ahaanaysaa mutaacan mid la adeecaad noqon markaad hogaamiye noqoto waa lagu adeecayaa in nahayta markaad wax reebto iyo wa in amarta markaad wax afalto horta waxaan kuugu yeerayaa cilmi cilmigaas waxaa weeyaan nasiib weyn baad ka helaysaayo imaam baad noqon salaadan ma horkaci karo dadka ilaa nin cilmi kusoo dadaalo o qur-aanka soo bartay yaumu lqawm akaruhum aclamuhum bikitaab illah kitaabka ilahay ninka ugu badaya unbaa horkacay hadday qiraa'ada isku mid noqdaan aclamuhum bisunna sunnada ninka ugu badiyo axaadiista lagu kala horaya laba ninoo qur-aanka isla xafista hadday noo yimaadaan hadda ma jirto a masaajidka nimaa dhisanaayo markau dhisto wiilow adeergiga u keensana ama ninkau rabo u keensana ma jirto xataa masaajida fawda wey war waa kugu dulmi iyadoo nin qaari qur-aan xaafid u jooga inaad hormarta dulmigu xaqiisii baad qaadanaysaa mana kaadisina iska fiiri weydii waxaad tidahdaa qur-aanka wax iga badiyay midigu jira anigu toban jis baan xafidsanaya oo hadduu soo boodaya labaatan baa xafidsanaya u banay ilaa masaajidii baa dulmigii lama rabo waxaa la rabaa cadli inuu imaam noo noqdo aqra ninka qur-aanka noogu badiyo oo sunnada noogu badiyo imaam baad noqonaysaa haddaad cilmiga barata buuri mutaacan in nahayta wain amarta adaad wax amarta waa lagu adeecaya saasoo dhan hadda waxay leeyihiin annagu shaaficiyaan nahay masaladan shaafici baa ka hadlay ayib shaafici aw xaggee jooga goormaad aragtay weligaa ma arkin mutaacan weeye imaam shaafici inaha wain amar radia allahu canhu cilmi uu bartay uu ka zaahiday adduunyada uu ku camal falay quluubtii baa jeclaatay imaam axmed raximah llah kaana yatiiman rabbaa fii bayti ummihi hooyadii baa tarbiyeysa agoon miskiina buu ahaa imaaman buu noqday mutaacan inaha wain amar imaamu ahli sunnati waljamaca wey ahlusunna waljamaca ma taqaanaa waa dadka axmed ibni xambal caqiidadiisa qaatay kuwan goroceel iyo dhuusamareeb ka soo rucleeyey ee garowe iyo iyo cabud waa ka yimid mushrikiin wey cabaduu ligayr illahi caza wajal waxaadna ogaataan dagaalka lala gelayo gaalada asalka ee nasaarada ah ee ugandheska iyo burundiga ah waxaa ka fadli badan dagaalka guracali iyo dhulsamareed iyo garow iyo cabudwaq lagu qaadayo mushrikiinta isugu tageen waa min afdal alqurabaati ila allah dagaalka mushriga murtadka xabadiisa markay kugu dhacdo laba shahiid baa tahay kan nasaarada kugu dhacayna hal shahiid baa qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum khilta mushrikiin way kuwaas kuwaas marka ma aha ahlu sunna ahlu sunnahan ka hadlayna waxaa weeye dadka caqiidada axmed ibni xambal qaatay calayhi raxmatullah marka mutaacan baad noqon cilmiga barka marka ku dadaala sheekh wiilkiisa abubakar buu u yeeray laakiin in kastoo cilmi raba waa wuu u yeeraya sheekhu abaa bakrin dacawtuka law ajabta abubakarow waan kuu yeeray haddaad i ajiibi lahayd ilaa maa fiihi xaduka in caqalta waxaan kuugu yeeray wax nasiib weyn aad ka helayso haddii aad caqli leedahay ilaa cilmin cilmi baan kuugu yeeray takuunu bihi imaaman aad cilmigaa sababtiisa aada hogaamiye ku noqonayso mutaacan baad noqon mid la adeeco in nahayta wa in amarta markaad wax reebto iyo markaad wax fartaba waa lagu adeecaya maxaa ka mida faa'iidadiisa cilmiga wayajluu waa faydayaa maa bicaynika ishaada waxa saaran oo ja min kishaaha oo dabool abuu ah ka fiiriyo gishaa waa dabool jahligu waa dabool jaahilku waxba ma arko mugdibuu ku dhex jiraa ishaada waxa saaran oo dabooloo jahliya ah, cilmigaa kaa fiiriyo wayahdiika ariiqa ariiqii buu kugu hanuuninayaa goorma idaa dalalta goortaad baadiyowda markaad baadi ku dhacdo oo dambi kaa dhaco oo dariiq qaldan aad qaado waxaad xasuusanaysaa cilmigii xadiidkii nebiga oo aada horey usoo baratay ah rasuulku waa diiday waxaad rabtaa kabta inaad aada gashato adoo raba bidixda inaad ka bilaabo ayaa xadiidka caaisha aada xusuusan rasuulka ilahay inuu midigta ku bilaabi jiro markaasaad midigta ku bilaabayso waxaad u tagtay midka timaha xiirayo xijar baa tiri markuu la soo boodo uu raba inuu jarale sug dhinaca midigka udhiib inta ka bilow maxaan jiro rasuulka ilahay baa sidaa ahaa markaasuu midigka ka bilaabay yani rajul tamshi cala sunnaad noqon maxaa ku hanuuninayo cilmigaasaa ku hanuuninayo ku saxaynayo oo dariiqi kugu hanuuninayo jaahilku marka waxba ma kala ogaa waxba ma kala oga cilmigu marka wuxuu u baahan yahay in lagu dadaalo faa'iidadiisana waxaa ka mida daboolka jahligu kaa siinaya cudurka xun male jahligu waad aragtay ninku telefoon buu intaas diraya wuxuu leeyahay sheekhow naastaydii gurigiisuu ka sheekaynaya naastaydii ayaan xoogaa wada hadalnay saasaan ku idhi sheekhu diinta maxay ka qabtaa oo maadaratid waxay diinta ka qabtaa sheekhaan isagaa ku dhashay sheekhaan aad gurigaaga iyo naagtaada uga sheekaynayso isaga maa cilmigaan ku dhashay maadbaratid man aladi yamnacuka maxaa kaa reebay inaad barato waxaa kaa reebay adduunye jacayl iyo waktigo meel cidla lagu dhumiyey faa'iidadaasuu leeyahay cilmigu wayajluu maa bicaynika min rishaahaa wuxuu kaa faydayaa ishaada ka faydayaa daboolka saaran oo jahliga ah wayahdiika ariiqa idaa dalalta ariiquu kugu hanuuninaya markii aad baadiyowdo wataxmilu minhu cilmiga xaggiisa waxaad ka xambaaraysaa wataxmilu waad xambaaraysaa minhu min ajli lcilmi waxaad xambaaraysaa fii naadika fii naadika goobaha laysugu yimaado taajan taaj baad xambaaraysaa taaj baa madaxa kuu koray goobaha laysugu yimaado oo dadku ay ku caweeyaan iyo masaajidda lagu cibaadaysto iyo manaakista adiga taaj baa kuu saaran taaj dahaba ayaa madaxa kuu saaranoo cilmigii weeyaan wayaksuuka aljamaala quruxu buu kuu huwinayaa idaa carayta markaad qaawanaato dabeecadda xataa markaad ka qaawantahay oo dabeecad laaba tahay cilmigaa wuxuu ku huwinayaa maro qurux badan oo dabeecaddaada xunqarinayo awalan naadiga markii laysugu yimaado oo goobaha laysugu yimaado cid kaloo hadlaysaa ma jirto sheeka ahlucilmigaa hadlaya soo jaahila markuu yidhahda anigay ila tahay wax kan u dhawa aamus aamus sheeka wax u joogo marku haddana cabaar uu joogo soo booda kii kala mid war aamus aamus sheeka waxu wato jaahil canaan loo ku jiraya sheekana soo maaha maanta oo dhan adowada laga daali maayo taaj baan madaxa u saaray dahaba hadalkaas cilmiga ka baxayaa la rabaa intaa maxaa dheer sheekha dabeecadda hadday ka xun tahay dabeecad laabo uu noqdo ay dabeecadda ka xun tahay dabeecaddiisa waxaa qarinayo cilmigaan laga baranayo xataa markuu maqan yahay ninkii yidhahdo xerta ka mida sheekha niyo dabeecad male sheekhaad leedahay miya dabeecad male sheekhaad wax ka sheegaysaa haday caasiyaaba tahay waana jirtaayo sheekhu dabeecad male laakiin cilmigiisii ayaa qariyay sheekha aniga kitaabkan aan ka akristay ayaa wuxuu yidhi aabbahay ayaa nin sheekha usoo xariistay buui sheekha aabihii wy wuxuu usoo doontay u yidhi kitaabka ilaamiyat alafcaal inuu ka bartay sarfiga ah ee ibni malig uu leeyahay marka wuxuu yidhi meel baa la joogaa sheekha soor baa loo keenaya xagti way fadhidaa soorta markuu cuno xoogaa uu ka cuno oo gacanta ku walaaqayo gacantiisa inta geliyo gacanta oo dhan geliyo oo saa ugu walaaqaya indheheena waa fiirinaya saas ugu walaaqaya gacantiisa marka ku walaaqo oo noo soo riixaya isheenana waa fir ka xasxasaya aanan rabin maaragtay nacsan ou leeyahay haddii ay urayso waryaa cilmigeena saasuu uraya bac waa ku eryayaan maya may sheekh ma uraysa nin walba soorbe waa cunaya sheekha marka cid wax ka sheegi karta male waa loo baahan yahay dantiisaa loo baahan yahay nin reer baadiya wuxuu soo galay basra magaalada basra la yidhaha markaasuu yihi man sayidu hadihi almadiina magaalada sayid u ah xasan basri baa la xasan basri oo muxuu sayid ugu noqday ee dadkana cilmigiisay u baahdeen w isagana dadka maalkoodii uxudi uma baahan dadkiina way hoos fadhiya cilmigiisay u baahan yihin sidaasaa lagu noqdaa bu ribaadiy sayidnimada waa taas in adiga cilmigaagana loo baahdo adnaa dadka looga baahan marka haddaad rabto ceebahaagoo inuu qarsoomo ood xer yeelato oo lagu garab socdo cilmiga hadda baro waktigoo dhan dalinyarada maxaa looga dhugay maanta oo dhan wuxuu ka shaqaynayaa matematic xisaabuu ka shaqaynaya wareer jajab weeye waa jajaban tahay maxaa kaa gala jajabkeeda ilahay diintiisa maad barato waxaa la barayaa synis aa la yidhaahdaa shinni baa soo qaaday maxay ahayto ubaxay soo qaaday geed kalay geysay way bacdamise wartaqsi iyo shinni intaad ka shaqaynayso ma diinta ilahay barato mashaqa waxaas hadda mashaqa hayaa ninka daktarka ahee shaqadiisu tahay naagaha hoostooda u fiiriyo subax walbo habar baadiye ka timid iyo habar baled joogtaba hoos u ka fiirinayo jirooba qaadaani kaate midda guriga joogta hataa udhadhami baysabe maalinta marka u qaabilo konton naag godkeeda hadduu fiiriyo maanta oo cudurka qaadi maayo kalena muxuu bartay wuxuu bartay saxaraa loo geynayaa intay u socotaa tafsarkaan u wadaa maxaad u wadaa saxaradiiban u wadaa l saxaradiyaa loo keena markaasuu saxaabada saas leeyi bal nin xaar qasaaye ururinaayo cilmigo bartay <laughs> waxaase wuxuu ku leeyahay marka wiilkayga inuu wax ii bartaan rabaayo shaybaar oo ino war wiilkaaga kaariyo xaadiyow gaara <laughs> waxaad samaysaa cilmiga barta cilmiga imaam lagu noqdaa hadda haddaad tirahdaan sheekh waa loo baahan yahay saxarada in la baaro markaa jirad haddaad i tiraahdo waxaa ku leeyahay saxaabadu ma aqoon jirin inuu bahal nagu dhasho waxaa keenay ma taqaan ilaahayaan ka baqi weyna markaan ilaahay ka baqi weynaa bahalladii nagu diirade aaab saxaabadu isbitaallana ma lahayn saabashiyana ma lahayn shaybaarna ma lahayn qalqi annagoo kalena waa ahayo abaabta ma taqaana maantana waa sooman yahay alis hadduu cunaayna wax yar buu cunaa adiga sistaad cunto u wado u wadaya calooshii waxay noqotay xadiiqat lxayawaan bahalo kala nooca caloosha laga soo baxo waa beer oo lagu <laughs> xayawaanka bahaladaaba lagu koriyaaba nin walba ninkau ka cunta badan yahay waa ka bahal badan yahay sooma ogdiin ya shiiko wuxuu kuleya da ku yimaado gooryaan intaa laga iga soo dhacay war cuntadaa kaa keentay wala maaha cuntada iska yaray haddaad marka aada rabto inaad cizi hayso diintaan baro wax kaloo cize laga helo male ceebahaad oo dhan iyadaa qarinayso وتحمل منه في naadika taajan وayaksuuka اljamaala ruux buu kuu huwinaya cilmigu idaa carayta markaad qaawanaato dabeecad laaba noqoto maxaa ka mida faa'iidadiisa yanaaluka waxaa ku soo gaarayo nafcuhu eftiisaa ku soo gaarayso maa dumta xayan muddata xayaatika masder daada waa masderiye wey waxaa laga dhalaalinayaa masdero intaad nooshahay oo dhan cilmigaa nafcigiisa kusoo gaaraya waa cilmi baras nafcigiisa intaad nooshahay waa ku soo gaarayaa wayabqaa dikruhu ammaantiisaa haraysa ammaan lagu ammaanaa kaa haraya laka adiga in dahabta markaad tagtood aakhira aado markaad tagtood aakhira aado intaad nooshahay soo maa adoo iska joogaa telefoon laguu soo dira alow a ya wa nambarkaa aqaane waa shirkadda dahabshiil wey haye maxaan jiro degdeg nagu soo gaaro xoogaa aan ku haynayo haddaad meesha tagtaba afar boqoloo dollaraa kuu taal sidaas soo diray waxaa soo diray maxamuud jaamac ciise oo loo yaqaano lugey eh, aniga maba aqaanba lugeygan iyo maxamuud jaamac ciise hadhow amaa daba imaanaysa maya adaa iskale wey magacay hadhow telefoon kuusoo dira sheekha may maqlaysaa matrita shirkadda ha haddaan tuli afar boqol ma ka soo qaata ah, maxamuud waa sheekh lugey waaye hadda ka ninkaad kitaabka u akriso weye eh, maxay ahayd oo kitaabka riyaad saalixiinkaad ii dedisay cindahana waad ii akrisay abaalkaaga ilaaha gudi karo afarkaan hormarayso waa kuleey adiga ma weydiisa ma bariyin yanaaluka nafcihu ma adumta calayh nafcigiisaa ku soo gaaray nafcigiisa maxaa ka mida waa ilahay baad ku caabudaysa intaad nooshahay cilmigaad ilahay ku caabuda ilahay baad ugu dhawaan intaa maxaa dheer wayabqaa dikruhu laka in dahabta markaad dhimato hamaan baa kaa harayso waxaan la yaabay afar beri ka hor ninku dhimanaya wax ka sheekaynayaba male afar beri ka horaa lasoo duugay ka waran habeen walbana imaam shaafici baa laga sheekayna imaam axmedaa laga sheekayna imaam malik baa laga sheekayna abu hurayraad ku haysa abu hurayra intaad ku aragtay weliga odaga adeerkaayo dhintaba ma amaanaysin abu hurayra maxaad u amaanaysa taarikh male odaga adeerkaayo ilaahay ma caabudin cilmi ma baran diin ma faafino waxaa la yidhahdaa easycam easygo baa layihahda adduunyada dad baa si fudud ku yimaado si fudud bay uga baxay waa yaruu joogaa soor buu ka cunaa meeluu ka seexdaa mas-uulow waa dhintay baa layihahda wax taariikhu leeyahay marka marka haddii aada rabto in magac iyo sharaf uu kaa haro oo lagu duceeye markaad dhimato la yidhahda markii magacaaga la sheega la yidhahdo allah naxariisto raximahu allah kaana rajulan طayiba صaalixan caabidan caaliman in lagu yidhaahdo waa inaa cilmiga barataan yanaaluka nafcuhu maa dumta xayan nacfigiisaa ku soo garaya intaad nooshahay wayabqaa dikruhu laka in dahabta ammaantiisa iyo sharaftiisa kuu harayso markaad tagto adduunyadaba aad ka tagto huwa alcadbu waa sayf weeye huwa cilmigii alcadbu sayf weeyaan almuhanadu hindiya lagu sameeyey wey muhanad reeb af badan oo hindiya laga keeno ayaa muhanad la ohan jiray hindiya loo nisbeeyey almuhanadu hindiya loo af badan oo hindiya laga keenay laysa yanbu aanan go-aynin reef aanan go-aynin oo laabaynin wey tusiibu bihi waxaad ku dhufataa maqaatila man aradta ciddaad doontood la dagaalamayso ayaad ku asiibaysaa seef af badan wey cilmigu waa seef wey marka diintaa lagu dhigaa diinta laba shay baa lagu difaaca alcilmu wاljihaadu baa lagu difaaca cilmiga waxa weeye alxujatu walbayaan wey xaqaa la caddaynaya oo kan baatilka sheegay ayaad la raadsanaysaa alleeda halkaan soo fadhiiso baatil baad sheegtay oo xaqu waa sidaasoo seeftaad ku dhufanaysa ilaa uu dhuunto jihaadkuna asayfu wasinaan wey seef iyo waran wey diinta ilahay baa lagu difaaca marka labada waa isgarabsanayaan haddii la waayo caalim dadka shubahaadka ka celiya waxyaabaha shubaha ee la tuurayo caalim ka difaaca haddii la waayo mujaahid seefta watoo cadowga ilaahay diinta ka difaaca la waayo diinta waa loo soo dhacaya waxaa usoo soo dhacaya ku culamaau suu'a oo suufiya oo baktiya oon diin aqoonin oo jaahila ayaa dadka kaxaysanaya dankan kalena gaalaa dadka kaxaysanayso labadaa marka diinkaa lagu difaaca ninka caalimka ah marka seeftii diinta ayuu hayaa idaa cilmiga barato seef baad wadataa seeftaasna cid alle ciddii diinta ku xadgudubtaad ku dhufan carabkaagaa seefa xaqa aad sheegaysaa seefa looma soo dhowaan karo laakiin nin jaahila diinta waxba u tari maayo huwa alcadabu seef weeyaan almuhanadu hindiya lagu keeno af badan laysa yanbu aanan go'aynin tusiibu bihi waxaad ku asiibtaa muqaatila man aradta ciddaad doonto inaad la dagaalanto ayaad la heshaa wa kanzan weeye cilmigu waa kayd weeye laa takaafu aadan oga baqaynin calayhi cilmiga dushiisa lisan tuga uga baqi cilmi aadan tuga uga baqaynin wey waa kayd meel kuugu kaydsan tug inuu kaa xadana uga baqi maysid khafiifu lxamli weeye qaadistiisu way fududahay yuujadu waxaa laga helaa xaytu kunta meel alla meeshaad tagtana cilmiga waad ka helaysaa fiiriya cilmiga faa'iidadiisa waa takeeda wey kanzi wey keeg baad haysataa hadda intaad kala soo bixi marka kitaab baad la soo bixi oo taqaani ummadaad baraysaa markau dhamaado kitaab kalaad la soo bixi waa kaydkuu yaallo wey tuugna oga baqi mayso caawa tuug hadduu kuu soo dhaco cilmiga waa hadisan tahay qalbigu kugu jira intay yimaada ma hadi karo qalbigaa inta qodo ma la bixi karo haddii uu ku dilaaday cilmiga waa israacday laakiin maalka soo maa doontu markay dubay kasoo baxda waa murug intay badda ku soo jirto waa murug markay dekada soo xeelato murtadka iyo moryaanka mubdaca waa murug hadday bakaaro timaado amay gubataa waa murug haddaad lacagta soo qaadatood xoogaa aad soo qaadato amaa lagu soo dabagalaa waa murug maalka isagoo dhanba waa murug laakiin cilmigu tuug oga baqi mayse intaa maxaa dheer afiifu wey markaad rabto inaad safarto markaydi baabuurkan cilmigayga hala saaro ana baabuurkanan kora ma dehayso haddii lagu miisaamana culays ma lihid konton kitaabna waa xadidaya haddii hadda kontonkaasi kitaab miis la saaro kontonka kitaabbaa miisaankooda la qaadi karin halkaa laygu dirtaayo iyagoo fudud ay qalbiga ugu dirtaa waa khafiifu lxamli wey intaa maxaa dheer shay alla meeshaa tagta waad ka ma kaa harayo qalbigaa ku wadata kismaayaa tegaysaa xerta aawo soo fadhiisaad leeda manduumadaba la kala baxday baa isxaaq ilubiri hayey la soo baxa ma dhammaatay ha sulima usuulka keena ma dhammaatay ha kor baaban u boodayba bukhaariga soo qaada marka meel kastoo tagtaba waad akrin her baad ku leedahay hafiifu lxamli yuujadu xaydu kunta waa faa'iidada cilmiga wey wa laa takaafu calayhi lisan tuugaadan oga baqaynin inuu kaa xado khafiifu lxamli weeye qaadashadiisa way fududdahay xataa barashadiisa ilahi waa fududeeyey in la qaato oo la barto way fududdahay yuujadu xaytu kunta meel alla meeshaad tagtana waad ka helaysaa yaziidu wuxuu ku bataa bikasrati linfaaqi bixin badan oo la bixiyo minhu xaggiisa laga bixiyo markaad bixisaba oo dadka aada bartaba waa kuu badanayaa wayanqusu wuxuu ku nusqaamaa oo hoos ugu dhacaa in bihi goortaad cilmigii kafan shadadta gacalaacasha aad ku adkayso markaad ku baqiisho oo dadka aad beri weydo cilmigii waa kaa guuraya cilmiga iyo maalku uu cagsiba isku yihi maalku haddii aad bixiso ood bixiso waa nusqaama waa isagaa baranaya isagaa faa'iido ku qaba markuu dadka xifidsiinayo isagaa xifdinaya wuxuu ku bataa marka inaad bixinta ka badisid kitaabkaan ma akrisatay ma dhamaysay afar xel u yeer u akri u barbaro wixii aad qaladaan kula saxaano kabacdii waxaad noqonaysaa nin baaric oo banaanka usoo baxay amaa markaad ceshato oo calaa casha ku adkaysid waa kaa guuraya aaway raggii jaamacadaha ka soo baxay ee diiday cilmigooda inay fidiyaan waa layga barana hadday layga barto waxay ixtiraamaayeen male sida u dhahaayey cilmigii waa ka guuray markay lama joogo cilmigu abadan ninka jeefsigaa buu ag fadhiistaa cilmiga markaad barataan waa inaad mashrisaan yaziidu bikasrati linfaaqi minhu wuxuu ku bataa bixinta badan ood bixinaysa iyo akrintaad akrinayso waa ku zaa'idaa wayanqusu waa ku nusqaamaa in bihi kafan shadadta markaad calaacsha shadad aad ku adkayso ood ku baqiiso oo inuu kaa baxa aada nacdo waa kaa nusqaamaya walow qad dukta min xalwaahu طacman la aakarta atacalluma washtahadta falow qad dukta haddii aad dhadhamin lahayd min xalwaahu cilmiga macaankiisa acman dhadhamin haddaad dhadhamin lahayd la aaharta atacalluma waxaad dooran lahayd inaad wax barato waijtahadta waana ku dadaali lahayd laakiin macaankii baan carabkaaga dhadhamin maaragtay meelaha arooska in lagu qabo ee xalwadii iyo busugiya la keeno gabal xalwaa markaad goosato baar markuu kugu maqnaado toban daqiiqa camal maskaxdu gacantay la hadlaysaa macaanaan dhadhaminay soo qaaday leeda geesahaad iska fiirinaysaa gabal weyna haddana goynay oo kii hore ka weynaa waa diraysaa markaasuu nasiiba cansaa markaasaa leeya midkii midka weynaa la rabaa ma joogsanaysi gacanta sababtu waa maxay wax macaan baa la helay oo kugu soconayo cilmiguna waa saas nin cilmi bilaabay kama haro waa kuu baxayaa fahmaad ka qaadaysaa kitaabba kitaab baad u dhiibaysaa cajaladaataad u dhegaysanaysaa haddaad ogaan lahayd yii sheekhu cilmiga macaankiisa waxaad dooran lahayd cilmiga inaad barato waana ku dadaali lahayd kaana shaaficiyu raximah llahu tacaala markuu aliskandriya masar u joogay kitaabkiisa arisaala markuu qorayey habeen iyo maalin buu qorayey jihaadkana wuxuu aadaya korantigu tegaya ribaad buu ka gelaya ilan waxaa yidhi aliskandriya ruum ayaa laga difaacaya xuduudda sakar min sakuur muslimiin jihaadka inta taga ayuu meeshaas cilmiga ku qorayay habeena ku maqnaanayay haddana ka soo laaban cilmigu cajaaib wey macaankiisa haddaad ogaan lahaydeen aad baad ugu dadaali lahay cilmina maxaa la yidhahdaa alqur'aan wasunna wey wuxuu yidhi imaam shaafici kullu culuumin siwa alqur'aani mashqalat ila alxadiidu wاlfiqhu fi اdiin alcilmu ma kana qaala fiihi xadaana wama siwa dalika waswasat shayaaiin aa imaam shaafici alcilmu waxa weeyaan cilmigu wuxuu yidhi waa qur'aanka iyo sunada guud waa waxa lagu wariyo xadaanaa waa xadiidkii sanad lagu wariyo wamaa siwa dalik waxa labadaa ka soo haray wax qur'aanka iyo sunnada waswasadu shayaaiin wey macalinka sayniska kuu dhigo shaydaan cilmigiisuu ku baraya ka warka kan juqraafigana wuxuu ku barayaa jinni sadda ku jira warkiisuu ku baraya badda waxaa helay gaal la yidhahdo muxuu aha gaalkii badda wareegi jiray waktigii lagu dhibeeyey maxaa la yidhaha masiininka maba soo marin colombo aha christopher colombos ayaa badda wareegay annagaa waktigii noolaga soo qaaday hadda tabkiyaa la carabiyeeye ka war iskoolkan carabiyaa lagu dhisaa maxaa lagu dhisaa manhajka manhajka unesca lagu bartaa gaalo manhajkeedaa lagu bartaa marka waxaa laydinka rabaa inaad cilmiga diinka aada barataan subaxdii waxaad u kalahdaan cilmi diineed u kalaha cilmiga diinka u kalaha waxaad barataan maxay ahayd luqada barta naxwaha iyo sarfiga barta markaad barataan cilmu sunna waalqur'aani barta wallaahi shan sano markaad naftiina u xabistaan saadaad noqonaysaa cilmi baad hogaamiyaad noqonaysa aawey ciyaalkii labiiyo tobanka sano soo baranaya madaarista maxay hayaan marka maxay hayaan cid waxay saamid cid waxay saama jirto cilmigu marka waxa weeyaan waa kii ilaahay iyo rasuulkiisa ay noola yimaadeen falow qad dukta min xalwaahu طacman haddii aad dhadhamin lahayd macaankiisa dacman dhadhamin la'aafagta tacalluma waxaad dooran lahayd cilmiga inaad barato wajtahadta waadna ku dadaali lahayd walam yashqulka kaama mashquuliyeen canhu cilmiga xaggiisa hawan mutaacun hawa la adeecay kaama mashquuliseen naftu waxay jeceshaa hawo la yidhaahdaa waxay naftu jecesho hawo ah cilmigaa kaama mashquuliseen waladdunyaa adduunye kaama mashquuliseen bisuqrufihaa dandhalaalkeeda kutinta lagu fidnoobay adduunye dandhalaalkeeda lagu fidnoobay ee dadku ku fidnoobeen cilmiga kaama mashquuliyeen hawo naftaada waxay jeceshahay oo iska raacdayna cilmigu kaama mashquuliyeene macaankiisa hadduu kuu dhadhami lahaa isagaa dooran lahayd walaa alhaaka canhu cilmiga xaggiisa kaama mashquuliyeen aniiqu rawdin beer dhaldhalaalkeeda beer azendo weyn oo dhaldhalaalaysa kudhex jirkeeda iyo birbirsigeeda cilmiga barashadiisa kaama mas-uuliyeen walaa khidrun gabar maqabiya gabadhii baa soo laabatee bu ujeeda gabar maqabiya oo guri ku kaysan biziinatihaa quruxdeedana kalifta ama kulifta aada jeclaatay gabar qurux badan oo quruxdeeda aad kalifta jeclaatay waxaa la yihahdaa kalifa arajulu lmar'ata goormaha idaa tacallaqa biha wey markuu qalbigiisa uu gabadhaas raaciyo ayaa la yihahdaa ninka gabadha aad buu u jeclaaday gabar maqabiyo oo aad u jeclaatay cilmiga kama mashquuliya cilmigaa dooran lahayd walaa alhaaka canhu cilmiga xaggiisa kaama mashquuliyeen ani qarawdin beer dhadhalaalayso walaa khidrun gabar maqabiyaa bijiinatiha quruxdeeda kelifta aad jeclaatay taquutu ruuxi ruuxda waxay quudataa oo ay cuntaa arwaaxu lmacaani wey waxyaabaha macaaniga ah oo aan loo jeedinba iyada quudata oo cilmigu ka mid yahay oo taqwada alleh alla qashadiisii kuwaasay quudataa walaysa ma ahaanin ay walaysa alquutu ruuxi ma ahaanin bian inaad wax cunto iyo walaa sharibta inaad wax cabto maya hadda waxaa la koriyaa un jirkaa la koriyaa waxaan bakaaraha maqaayo ka furan ama arag tallaabo tallaabay isugu dhegan maqaayo faaruqana male mid bariifkii hiliba u cunaa mid soora u cunaa mid baasta u cunaa mid kale waa u gaari weynay gobol yaroo salbuusi oo meesha la fadhiyaa kulli jirkaa la korinaya waxaa la rabay in la furo maqaayado ruuxda lagu koriyo oo kuraas leh oo saa kuraasa u safanta dadku ay soo fadhiisayaan leeyihiin ruuxdii aa naga caatowdaan rabnaa inaan cayilino cunta rabnaa uu sheeka inta soo fadhiiso ku shubay marka ruuxda markay dharagto nin walba tasiiba u galo kuwo kale ay soo galaan saasoo u fadhiyo arrinkaasaa la bada ma ahayn masaajidda keliya in in naftu ay ruux ka hesho quur ay ka quudato ruuxda maaha waxaa la rabay maqaayado waaweyn oo laga quudanayo wax dadka ruuxda cunto laga siinayo oo l tabeello weyn lagu dhejiyo la yidhaahdo quut ruuxi maya quut jismiga raba adga xagga aadaa laa inta quut ruux fargeeto male maxay ahayd saxan male wax ku dhibaayo male quraanka inis le taale bas sheeka waa imaana waa ku shubaa ruuxdaa cayilayso waa dhargaysaa waa kaxisa ruuxdu hadda waa dhimatay maxay ku dhimatay waxay cuntay laada faquutu ruuxi awaaxu lmacaani waxyaalaha macaaniga ah ee nacfiga leh uu cilmigu ka yidiyey quudataa walaysa bian acimta walaa sharibta inaad wax cunto ama waxagto quud uma aha ruuxdu ee fawaaqibhu cilmigu waxyaabuhu raba dhegayso markaad baranayso fawaaqibhu daaim mudaawano wy daaim ila ayuu rabaa fawaaqibhu daa'im wakud waxaad ku qaadataa cilmigii biljiddi fiihi si adeeg ah oo kartilana ku qaado marka hore daa'im wixii aada baratayna ku adkaa oo ku celceli maxaa yeelay fain acطaakahu اllahu ilaahay hadduu cilmiga ku siiyo uu cilmigaa ilaahay kuu furo intafacta waad ku intifaacaysa bas nacfi weyn baad helaysaa laakiin muxuu kaa rabaa laba shay muwaaqaba iyo mujaahada inaad ku dadaasho oo aadan subaxna aadan ka harin iyo inaad ku ku celcelisid intaasuu kaa rabaaye fawaaqibhu ku dadaa daa'im cilmiga barashadiisa wakud biljiddi fiihi si ad adeeg lana ku qaado fain acطaakahu allahu haddii alla ku siiyo cilmigaasi intafacta waad ku intifaacaysaa wain ucطiita haddaad barato markaa kibrin wey wain ucطiita haddii lagu siiyo fiihi cilmiga dhexdiisa tuula baain baa dheer hadii lagaa siiyo tallaabo dheer haddii cilmiga lagaa siiyo nin sheekh oo cilmiga yaqaano aad noqoto wa qaala annaasu dadku ay yidhaahdaan inaka qad calimta warniyo adiga waad baratay caalimkii hebel soo bax sheekhii hebel ahaabaa yii sheekh hebel baa meeshaan soo istaagay haddii sidaa lagu yidhaahdo falaa tacman ha ka aamin noqonin su'aal allahi canhu ilahay inuu ku weydiiyo cilmiga aanan ka noqonin ilaahay inuunku weydiiyo bitawbiixin weliba si canaan isagoo ku canaananayo oo muxuu ku leeyahay calimta waad barataye fahal camilta maku camalfashay aa in lagu weydiiyo aamin ha ka noqonin marka cilmiga haddii alla kuu furo oo duul baax lagaa siiyo oo nin sheekha aad noqoto tawaaduc la ilmaay qaalibka waxa weeyaan culimmada shaydaanka wuxuu ka soo galaa dhanka maxay ahayto ee isla weynida dadku markay garbaha ka galaa wadaadkiiba waa qaadaya beriga dambe waxaabaad arkaysaaba isagoo mujaahidiinta kasoo horgeysa kuwo kale u garabsanaya oo mujaahidiinta wax ka sheegaya cilmi bay leeyihin inta bay leeyihin cilmiga waa ka guurayma hebel ilaahay addoommadiisa awliyadiisu gacanta la galay cilmiga ilahay waa ka guuriyey iska ilaali marka aamin ha ka noqonin cilmiga inuu ilaahay ku weydiiyo o ku yidhaahdo war waad baratay mu ku camal fashay cilmi aan camal lahayn waxba tari maayo bal nin cilmi leh oo maanta jihaadka farducaynkaa ah ka maqan ee aan joogin oo maalinna aan soo aadaynin maalinna aan tababaranayn oo diinta ilahay u dagaalanan cilmiga muxuu tara aan xaggee ka ah. aadaya ilahay qowlkiisii waacidduu lahum ma statactum min quwa waa amar amarkaas wax saarifa oo leexiyey oo waajibnimadi ka leexiyey lama hayo waacidduu lahum u diyaarsada gaalada ma statactum min quwa waxaad awoodaan oo oo dabarkiina waajib weeye markaa icdaad inaad tababarato oo qoriga aad ka habarato oo aada riddo oo aada barato maxay ahaysa afwanta kurgurideeda ood akhyaarta saxaanaanutasa tilaada ibar waa waajib farmacayna inaad safka jihaadka gasho waa waajib wey infiruu kifaafan wafiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fi sabiili waajib xaggee marka cilmigii qofku muxuu u taray hadduu weligaa marka aamin ha ka noqonin haddaa cilmi barato inaad kibirto oo ilaahay ku weydiiyo aamin ha ka noqonin falaa tacman su'aala allahi canhu ilaahay su ha ka aamin noqonin bitawbiikin weliba canaan su-aashaa laba kale ah su-aal canaan ilahay ku canaananayo muxuu ka odhan calimta biyo waad barataye fahal camilta ma ku camal fashay maxaad odhan marka maya waxba ma aanan ku camal falin وatl عalayhim naba aladi aataynah aayaatina fansalaqa minha faatbacahu shayطaanu fakana min algaawiin maxaa ninkaa dhumiyey waxaa dhumiyey ahlu baatilkuu garab u noqday waa u fatwooday nabiyllaahi muuse u habaaray ilaahu muuse naga celi buu yihi baatil buu ku dhacay waa khasaaray marka aamin ha ka noqonin ee cilmiga racsigiisa ma rabta waayaha loo baranayo faracsu lcilmi cilmiga meesha u sarraysaay taqwa ra'siga iyo qaayaha iyo meesha u sarreeya cilmi waxa loo bartay in ilaahay looga baqo walaysa ma ahaanin ra'su lcilmi cilmiga meesha u sarrayso ama qaayihiisu ma ahaanin bian yuqaala in lagugu yidhaahdo laqad ra'asta madaxdaad noqotay ood kursi ku raadiso ood mansar ku raadiso qaayihiisu sidaa maaha qaayihiisu waa maxay sida ilaahay sheegay inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa waxa ilaahay ka baqo addoommadiisa cilmiga leh ahlulcilmiga waa kuwa qiyaamu qiyaamuleylka sujada waa kuwa maalinka sooma waa kuwa jihaadka safka gala waa kuwa khayrka sameeya inamaa yaksha allaha min cibaadihi lculamaa haddii cilmiga waxa baabi'iyo laba shay baa baabi'iyo siduu nebigu sheegay mid waxa weeyaan inaad kursi ku raadiso midda labaadna inaad maal ku raadiso muxuu nebigu ku tilmaamay wuxuu yidhi maadi ibani nabiga alay slat slaam maadi ibani jaa'icaani ursilaa fii khanamin laba laba dhurwaa ama laba yey oo gaajaysan laba dhurwaay oo gaajaysan haddii ari lugoosana lagu sii daayo way fasaadinayaan soo siday u fasaadinayaan waxaa ka daran qofka diintiisa say uga fasaadiso asharafu waalmaalu markaa diintaisa ma sharaf ku raadiso kursi amaad ku hesho eberdiinka waa kaa baabaaday aaway maxaa dhumiyey nimankaan waawey shariifkii guddoomiyaha u ahaan jiray mujaahidiinta maxaa dhumiyey habar saara abuu sharaf ka raadiyey meeshii ilahay sharaf ka raadin laha jarday falaytar unbaa waxay u noqotay uun aakhiradiisiiba ka leexisayo indhihii indh iyadii baa la weynaa si u daba ordaayo buu ka leexday ma ahan waxaa lagaa rabaa cilmiga inaad ilahay uga baqdo inaad mu'miniinta aad ku dhex jirto isagaad ku darajoobaysaaye fa lcilmi cilmiga halka u sarreeyana taqwa allahi xaqan ilahay in si dhib si dhab ah ilahay in looga baqo weeye walaysa ma ahaanin ra'sigiisuna bian yuqaala iniyaw lagugu yidhaahdo laqad ra'adta madax baad noqotay hogaamiyaad noqotay wallahu subxaanahu watacaala aclam